وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال samictu rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama yaquul maa nahaytukum canhu fajtanibuuh wamaa amartukum bihi faatuu minhu ma statactum fainamaa ahlaka aladiina min qablikum min qablikum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhm calaa anbiyaa'ihim rawaahu lbukhaariyu wa muslim alxadiisu alcaashir عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا cashir kan cashirkii shanaadu wuxuuna kamid yahay cashiradii inoo socday ku saabsanaa xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu dooran alarbacuuna nawawiya xadiidka sagaalaad ee cashirku ka bilaabanayo waxaa wariyey abu hurayra abu hurayra kunyadaasuu ku caanbaxay magaciisi aad baa la isugu khilaafay waxaa u rajaxan qawlkan alimaamu nawowi uu doortay cabdiraxmaan ibni sakar waa yemani tawsi wey aslama fi kayba fi sanati sabcin min alhijra warasuulu fi gaswati khaybar isagoo rasuulka dagaalkii khaybar uu ku jiro ayuu abu hurayra soo islaamay saddex sanuu nabiga la noolaa wax diinta ka shuqliyaa ma jirin waxbarashada diintu u banbaxay intii la joogee la wada noolaaba gurbatuhum baa badatay saddex sanuu nabiga la noolaa markaa saddex iyo labaatan sana dadkii nabiga la noolaa axaadiis ayaan ka warinin buu ka wariyey wuxuu ahaa nin dadaal badan laazama rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama mulaasamatan daama si aan si lamida laaraguu nabiga ugu xirnaa markuu faxmadiisii qoonsadayna rasuulku waxaad sheegtay waxaad ii sheegtay waa ilooba koobaa rasuulka fidsa yidhi waxbuu nabiga sidaa ugu yihi calayhi salaatu wasalaam isna goy intuu laabtay buu xabadka ku qabsaday maalintaa kadib wax lai sheegay ma iloobi buy marka ninkaa ducada iyo dadaalka labadaba isku darsaday buu ahaa markii isaga oo nool abu hurayra la yihi laqad aktarta calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka war badan baad ka sheegtay oo raggii labaatan sano la noolaa ayaan ka sheegin wuu waramay wuxuu yihi laqad xafiltu min rasuulillahi sala allahu alayhi wasalama wicaa-ay laba weel baan rasuulka ka buuxiyey ama axaduhumaa mid waydiin sheego waa kaad igu dhaliilaysaan kii kale maba furin kaas haddaan furoon sheegana luquntaa la iga goynay wuxuu marka sheegay siduu rag ku dhaafay wuxuu yihi asxaabtu laba qaybood be niman muhaajiriin baa la ohan jira oo nabiga markay kala yimaadeen nimanna ansaar baa la ohan jira oo madiina loogu yimid qoladii muhaajiriin ee nabiga maka kala timid xaasas bay lahaayeen carruurtii haweenka biil iyo nafaqa raadin baa qoorta u gashay amaa qoladii ansaar ee madiine loogu yimid beerahoodii iyo adduunyadoodii iyo tijaaradoodii abu hurayra xaas iyo caruur iyo bilcaanna male tijaarada male kolkaa cawaya maalin buu rasuulka qarka ka taagnaa sidaanu waktigiibuu celiyay waa la xantay abu hurayra laakiin shahaado gal iyo goofba buuxisay subarahana ka sugnaatay ayaa abaa hurayra u dhacday inuu xadiis weydiiyey nabiga uu yidhi laqad sa'alta can cadiim abu hurayre arrintaadii weydiisay waa arrin weyn waanan ogaa inuusan nin kale iweydiinayn adiga iweydiinayso markaan arkay dadaalkaaga dheeraadka haddii nabigiiba uu shahaadadaa u qiray oo uu yihi wax weynna waad iweydiisay inaan cid kale iweydiinayninna waa garanayay sababkaan ku ogaadayna waa dadaalkaaga dheeraadka ee dadka aadan kula mid ahayn kolkaa wixii laga sheegay xaliya nunu aqiini male xaafid usaxaabati wey xaafid usaxaaba asxaabtii rasuulka ninkii xaafidka ahaa ee wax walba dibadaa ka qabtay haddii la yihi wax kaa xadiis badan ma ogtahay waxaa iga xadiis badan cabdullaahi bni camr bni alcaas buu yihi see kaaga badiyey fa inahu yaktubu walaa aktubu isagu waa dhigi jiray anigana waa xifdin jiray kolka waxyaalo badanoon maqla aniga i dhaafay isaga wax ma dhaafin kolka haddii kaw la yihi axaadiista nabiga laga wariyey ninkaasaa lambarwanka iga leh laakiin intuu kan sheegay ma uusan sheegin isaguna marka xaafidu saxaabati radia allahu canhu wa abu hureyre waa ninkaa qiimiga badan isaga xadiiska wari ama xadiiska mawduucu kusaabsan yahay waa mawduuc muhima axaadiista waa laba iyo afartan xadiid kitaabka uu ka koomo midaan midka kala ka darayno male mid la arkaba jirid weyn oo islaami uu tilmaamayo xadiidkan shareecadii waxba ma dhaafin shareecadu laba qaybood wax ma'muuroo laysu diray oo yeelana la yiri iyo wax manhi ah oo nalaga reebo ka dulka la yihi labadiibuu maamuurka iyo manhiga waa kala duwan yihin waxa manhiga ah ee waxa iska daaya la yihi inaad ku sakajaantaa ma aha wax dan iyo maslaxaha ah oo ku jiraana lama arko wax kuu qasbaana lama arko amaa waxa ee samee lagu yihi inta tabartaada la egtaad ka samaynaysa tabartaadi waxay gaari waydana laguma haysta waa laga arkay macdur markaad noqotid oo salaaday kugu adkaato saad utukan karta ad utukanaysa haddaad sidaan caadiga tukan kartid haddaad xamil weyda fadhiga ku tuko haddii kale jiifka ku tuko axkaamteedii qalbigii dareeni haddaad wayse haysata wayse qaado haddaad weyda gagabayso labadiiba haddaad weyda tuko fataqu llaha ma sadacto adiga hagar hagelini intii aad karto markaasaa rasuulkan iyo haddaan wax idin farana intaad ka awoodaan kala imaada haddaan wax idinka reebana ka dhaqaaqo kolka wax manhi ah in dib loo daya ma aha wamaa nahaakum canhu fantahu war kama soo noqon waxaa nabigu idinka reebaa ka hara amaa wixii laydin faro faatuu minhu ma stadactu waxay laydin faro la imaada lama oran waxaa laydin faray intaa ka kartaan kala imaada layi soo naxariis meelan maa diinta kolka xadiidka kan shareecadii muusan waxba ka tegin alxadiidu taasicu xadiidka sagaalaad can abi hurayra laga wariyay kunyadan abu hurayra loogu kunyooday firya waa bahasha almukulaan iyo yaro iyo bisi iyo yaan waan dhahnoo kale maashaa nala joogta wey isagoo saas maalin maalmaha ka mid a ah waayo yaa rasuulku waryaaba ah, hawreeyo dhaxan qabo baa jirtay madiina kolkaasuu wax naxariis badan buu ahaa marada ku qabtay dhacanta ka ilaalinayay meesha maxaad ku kuskuusaysaa yaa rasuulallahi waa mukulaal dhaxantaan ka celinayay idan anta abu hir abu hureyra waa kan magiciisi waa kan cabdiraxmaan ibni sakhar baa la yihaa radia allahu ilaa raalli ha ka noqdo tacaala rabbi korahaye canhu abi hurayra xaggiisa qaala abu hurayra wuxuu yihi samictu anigan abu hurayra dhagahayga ku maqlay rasuulallah alla rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi dadkiisa reerkiisii wixii rumeeye raacay banu cabdilmu bani mutalib iyo bani hashim muminkooda ah ba aal la yihaha ama saan oo kale markii la ducaynayo fakulu man aamana bihi fahuwa aaluhu inta rumayso o dhan waa aalu nabiy saa daraadeed ba arataan saxaabkii waa laga tegay aalkay ku jira meeshaan ducaw wa aalihi nabiga dadkii rumeeye raacay wasalama allaha nabadgelyo ku badiya yaquulu isagoo nabiga le ayaan maqlay abu hurayra maa wixii aan nahaytukum idinka reeboon daaya idin iraa ama waa makruuh ama waa muxaram fajtanibuuhu ka dheeraada wax maslaxa iyo danay ku jirta lama arko waxa la idinka reebayna waa dhibaatada ku jirta kolkaa waxaan idinka reebay ka cararo maa kii aan nahaytukum idinka reebeen daaya idin idhi anhu xaggiisa fajtanibuuhu ka dheeraada dhammaantiis dib ha u dayin wamaa kii aan amartukum idin faro bihi isaga oon waxaas yeela idin iraahana fa'tuu waxaad kala timaadaan minhu min alma'muuri kii laydin faray ma stadactum inta aad kartaan kolkaa wax istidaaciya awood ka badan ba nalooma diri waxaa naloo diray waxaan xamili karna w ilaah baa naga naxariis badan oo wixii aynaan xamili karin nalooma dirin ilaah wuxuu qur-aankiisa kariimkaa ku yihi laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa ilaah wuxuu yihi wamaa jacala calaykum fi diini min xarajin wuxuu ilaah yihi yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcisra yuriidu llahu an yukafifa cankum wakhuliqa linsaan daciif kolkaa diinta wax macaan oo sahlan oo fudud waya diinta nasiib dara haddaan la fahmin amaba la xumeeyey dhibaato dhacday intaad kartaan kala imaadow kolkaa mastadactum laba aayadood oo qur-aanka ku jirta oo midna ilaah tiri uu yihi fataqu llaha ma mastadactum midna yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha xaqa tuqaatihi ayaa si xuminta loo fasiray xaqa tuqaadkii waxaa laga dhigay waxaan la karin oo ilaah cabsidiisa xaqeeda ka cabsada kolkaasaa fataqu llaha masadactu labadii aayood baa laysku duqeeyey oo layihi taasna waa mansuukhatan oo waa nasakday oo xaqa tuqaatihi waxaan la xamiri karin bay sheegtay masadactu maa nasakday walxaqiiqatu hayru dalik saas ma taas horaa la gafay xaqa tuqaadkiiba waa masadacdo labada aayadood way isfasireen waana is caddeeyeen isma nasakin waxa weeye maxay ku fasireen kii hore xaqa tuqaatihi waxa weeye bian yudkara in daa'iman carabka lagu hayo walaa yunsa aan la iloobin wayutaaca warkiisa la yeelo walaa yucsa aan la khilaafin wayushkara la mahdiyo walaa yukfar aan lagu jisaarin intoo dhan ba masadactun baa kor fusha asxaabta rasuulka intuu wacdiyo waaniyo oo la beectamo oo isu dhaartaan yuu dhihi jiray mastadactum intaad kartaan idan mastadactum iyo xaqa tuqaati waa isku mid labada aayadood way isbayaaniyeen weligiina ilaah waxaynaan xamili karin ba inooma dirin diinta o dhan baana sahla oo macaan oo fudud kolka wixii ma'muure laydin faro hatuu kala imaada minhu ma'muurka mastadactum intaad kartaan kolkaasu wuxuu nabiga nooga digay ummadihii inaga horreeyay wadooyinkay mareen maxaa kamid a rususha in goorta loo galo oo wax la su-aalo oo shardiyaal lagu xiro hadhowna la khilaafo iska ilaaliya taasuu yiri xadiidka markaas sababu nuzuul bala rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtu khudba dheer u jeediyey khudbadiisii waxaa kamid ahayd yaa ayuha nnaas qad farada allahu alxaja calaykum faxujuu ilaahay xaj buu idinku waajibiye waa in la xajiyaa aqra ibni xaabis oday la yihaa oo reer baadiya ayaa yihi akulla caamin yaa rasuul allah xajka sanad kasta ma nalaga doonayo rasuulka waa isaga aamusan waa is ilowsiiyey mar labaad buu ku celiyey akulla caamin yaa rasuul allah rasuulka waa isaga aamusay mar saddexaad buu ku celiyey aqra oo is yidhi akulla caamin yaa rasuul allah xajka sanad walba ma nalaga doonayo markaasaa rasuulku yidhi law qultu nacam la wajabad walama sadacd haddii sanad kastaaba xajka layska rabo soo aniga idinma sheegi lahay bayaanka saw shaqadaydii maaha waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhi sanad walba waa laydinka doonaya ama fi lcumri maraa layska doonayaa saw hawshaydii maaha iridkayga maxaad uga diijinaysaano farta afka iga gelinaysaan haddaan idhahdaa ha intaasay ku sinay waana idinku waajibi lahayd awoodna uma aadan karteen daruni ma taraktukum hataan idinka amusa iga amusa wixii diina ee loo baahan yahay anaa idin soo gaarsiinayo waa shaqadaydii daruni ma taraktukum fainama ahlaka man kana qablakum kahratu su'aalihim waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim faida amartukum bishayin faatuu minhu ma stadactukum waida nahaytukum can shayin fadacuuh sababtaasuu laha fa inamaa wax kale maaha ahlaka waxaa rogay aladiina kuwa min qablikum idinka horreeyey kahratu masaa'ilihim weydiin badnaantooda ay calaa ambiyaaihi suuratulbaqarayna kusoo marnay in banu israaeil ay nin iska dileen markay nin iska dileen qolada ninka dishay nin xoogaa hanti ahayd iyo laba ilmo adeerti oo cayr ayaa yihi mahabtuur iyo laba sagaare ku dishaano intaad midkaan in adeerkii gawracdaan xoolihiisa rogataan dhaxal u qaadataan maydkiisana reer kale ku dhex tuurtaan oo intaad qamaantaan tirahdaan walaalkana la dilay xaggana magmaa ka qaadataan xogaagiisana maa isku duwataan habeennimaa intii loo dhacay ninkii oo luqunta laga gooyay yaa reer reerkaa lagu dhex tuuray intaan waaga baryina tafaxayn iyo qamaamaa la bilaabay walaalkanaa la waayo cayla la baxay shaadkii baan soo qaadnay reer hebel baan gelinay dhexdooduu yaallaa qoladii lagu dhex turay maylka waxay yidhahdeen kama warana anaga allahna alla markii la iska hortago laba reer la noqday qolana maydkii baa dhex yaalla oo lagu sheeganayo qolana maydkii baa ka dhintay nabiyullaahi muusa joogaa la ya muusa udcuu lanaa rabbaka yubayi lana nebi muuse u ilah hanoo bari hanoo caddeeya ninkan wixii dilay in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqar neef gawraca loo ah ad hiliba ka gooyo jirkiisa kamida maydka ku dhufta waa noolaanaya luquntaa kala gooday oo sideeda u kala maqan buu intuu idinla hadlo oo wixii dilay idiin sheego yuu iska baktinayaa haddana marka inta hadday ku kaaftoomaan rasuul baa la hadlay markaana allaa la weydiiyey jawaabta min allahi bay ka timid oo neefkii loo marka ugu dhawaa ay gawracaan aan ku bilan lah nabigii baa qoorta looga tatakid lahu zu-an ninkan waa dhinto waa la dilay wixii noo dilay noo sheeg baan ku nidhi ka gawrac mu lagu hadla acuudu billahi an akuna min aljaahiliin wasaw rasuul ma ma intaad wax iweydiisaan baan idinku cayaarayo laba reer baa isu safan oo isdhamaynaysa naf baa meesha ku dhacday ma muhimadaa sahlan sa idinku cayaara mar dambay qanceen baa waxaa la yidhi yubayin ma lawnuhaa midabkooda noo sheeg inahaa baqaratun safraa faqicu lawnuha tasuru naadiriin waxaa la yidhi asaamida tama ma neef shaqeeya mase waa neef meel ku xiran oo la masruufo midna maaha ma yartahay ma weyn tahay kolka su-aashaas farada badan oo dhan looma baahnay neef loo gawraca haddii la yidhi magaca baqar jinsigaan oo dhan uu taabana ka u dhawaa ku filaay kolka waxaa kuwaas rogay su-aal badnaan iyo waxaan loo baahnayn kolka fa inamaa halaka waxaa halaagay man kaana qablakum aladiina kuwii min qablikum idinka horreeyey kadratu masaa'ilihim diin badnaantooda ay calaa ambiyaaihim kuway diin badnaayeen iyo haddana markii loo cadeeya ka gadaal ikhtilaafuhum calaa ambiyaaihim sidii maaidatu ciisa oo kale hal yastadiicu rabuka an yunazila calayna maaidata min asamaa qaala taqu llaha in kuntum mu'miniin qaaluu nuriidu an naakula minha watadma'ina quluubuna wanaclama an qad sadaqtana wanakuna calayha min ashaahidiin allahuma أنزل calayna maa'idata min asama takunu lana ciidan liawalina waakhirina waaayata minka warsunaa waanta khayru raasiqiin qaala allahu inii munaziluhaa calaykum faman yakfur bacdu minkum fainii ucadibuhu cadaaban laa ucadibuhu axada min alcaalamiin kolkaa mas-uuliyadda diintii oo dadka la gaarsiiyo wixii waajib oo loo cadeeyo su-aal uma baahna waa shaqadii nabiga alaa idiin sheegaya su-aasha iga daay haddii kale waxbaad la kulmaysa xawaw xadiidka waxaa wariyey albukaariyu wa muslim imaamu lbukhaari ayaa xadiidkan iyo muslim ee labadiiba wariyey alxadiid alcaashiru xadiidka tobnaad can abi hurayra ninkaynu hadeer soo sheegnaa laga wariyey radiya allahu ilaa raalli ha noqdo tacaala rabbi koraayo canhu abi hurayra xaggiisa qaal abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuul llah alla rasuulkii wuxuu yihi sal allahu naxariis allaha badiya caleyhi rasuulka korkiisiiyo waaalihi dadkii rumeeye raacay wasalama allah nabadgeliyo in allaha tacaala tayibun laa yaqbalu ilaa tayiban xadiidkaana waa xadiid yaab leh muhimada weyne oo cuskan yahay waxaw qofka muslimka xalaal cun inuu noqdo waa lagama maarmaa haddaadan xalaal cunin laxmu nabata bilxaaraami fanaaru awlaabi hilibka kaa baxay xaaraamna ku baxay janno ma tagaayo janno xaaraan ma tagto hadihi waaxida midda labaad dacawaadkaad ilaah tuugaysa cawiya maalin kafuurkaaga dhaafi mayso marka haddii dhaqankaaguba xaaraam yahay waxaad cuntay iyo waxaad xiratay iyo hawshaad oo dhan marka xadiidka kan waa xadiid yaab leh tilmaamaya qofka muuminka waa xalaala oo kasabkiisa oo u huba dhibaato inuusan lahayn inuu cunaawo markaasuu isagana dayib udgaaya noqonayaa tuugmadana laga aqbalay in allaha ilah tacaala alla korahaya dayibun alla wanaagsan wey waa munazah nusqaan iyo dhaliil barteed male asmaadiisa daatadiisa awsaaftiisa afcaasiisa siduu alla u dhan yahu wacan yahay oo wanaagsan yahay dayib weeye alla subxaana mar hadduu dayib yahay waxaan dayibayn muxuu ku falay alkhabiisaatu lilkhabiisiin waalkhabiisuuna lilkhabiisaat waalطayibaatu lilطayibiina waalطayibuuna liطayibaat kolka wanaagana waa isleeyahay xumahana waa isleeyahay idan laa yaqbalu eeba aqbali maayo ilaa dayiban camal suuban oo iimaan cuskan oo ikhlaas iyo daacadnimo lagu gutay maahaane wax sidoo sidoo ah ilaah aqbali maayo ha ku talagelinta wa ina allaha ilah amara wuxuu faray almu'miniin dadkii hadda rumeeya ilaah wuxuu faray bimaa wixii naftiisa uu amara faray bihi maaga almursaliin oo rususha naftooda mu'miniin wey mu'miniintana mu'miniin wey idan tacaaliimta islaamka iyo shareecada waa u siman tahay wixii rususha la faraa mu'miniinta la faray rususha waxaa la yihi waxaan xalaal ahayn ha cunina ha dhadhaminina afkiina ha gelinina mu'miniintana sidoo kalea la yihi wain allaha ilah amara wuxuu faray almu'miniin intii rumaysay ilaah raacday bimaa wixii uu amara faray bihi maaga almursaliin rususha wixii uu faray yuu mu'miniintana faray rusushii maxaa la yihi faqaala tacaala rabbi markuu rususha la hadlayay wuxuu yihi yaa ayuha rusul waa jamcu rasuuli wixii la diray oo dhan saddex boqol iyo saddex iyo toban waxasaad rusul ba u tihiin kulucuna min atayibaat waxaad cunaysaan xalaal ha noqdo iska ilaaliya xaaraamta yayn idin wasakaynin qalbiga idinka madoobaynin jirkiina yayn ku darmin hilba xaaraama yuusan idinka bixin waxaan xalaalayna cunina ayibka la sheegaya waa xalaal wuxuu inuu udgaayo oo sugaysan yahay ma aha ayibnimada waxbana yaan sugiyo cusba lagu darin xalaal ha noqdo xalaal waa ayib si kasta haddii loo wanaajiyo oo basal iyo toon lagu jarjaro markuu wuxuu xaaraam yahay waa khabiir kadib waxaan khabiidka xaaraamta iska ilaali taas waa cuntadii xaggii camalka wacmaluu camal fala saalixan shay wanaagsan ibtidaa iyo wax bashar takhtiidiyo jaangooyay ha ku shaqaynin waxyiga alla ku shaqe wixii waxyi ee diini alla ka sugnaaday ku shaqe labadana rusushii la faray yaa ayuha rusul kuwiina xag ee bal laga dirayo kuluu cuna min atayibaati ashyaa xalaala cuna wacmaluu camal fala saalixan shay suuban kolkaa mu'miniintiina maxaa lagu yihi waqaala tacaala ilaah wuxuu mu'miniintii ku yihi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow kuluu cuna min dayibaati ma shaykiisa wanaagsan cuna aan rasaqnaakum idinku dheefinay waxaa xalaasha cun markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaa yaab kale noo sheegay in rusushii mu'miniintii la israaciyey labadiiba la yihi xalaal cuna nabiga wuxuu tilmaamay nin daaco badan oo marna maka aada marna madiine aada oo safar cagaan dhigaynin zaahida dunida wareega alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar yuu la wareegaya safar baa dilay kolkaas siduu daacada ugu safraayay sidihiisii waa basaasmeen jirkiisii boor iyo habaas baa fuulay labada gacmood buu kor u taagaya laakiin wuxuu cunay iyo wuxuu ku afbilowday iyo dharkuu qaba xaaraamu markaasaa rasuulka baciid waxaan suuragalay yihi fa anaa yustajaabu lah sida loo ajiibayo kaasa ilaah u maqlay warkiisa waa sida suuragal maaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam sacd ibni abi waqaas oo abtigii ah zuhri wey rasuulka hooyadiiba ilmaadari wuu ku faani jiray asxaabta markuu la kaftamaayo wuxuu oran jiray haadaa sacdu khaali abtigay sacd waaka ka axadakum khaalahu abti sacad lamida ninka ilaah soo joojiyey kolka casratulmubashiriintuu kamid ah sacad baa nabiga la ahday yaa rasuul allah inaan mustajaabu dacwo noqdaan raba oo wixii ilaah aan ka baryo iga aqbalay ii ducee atib madcamaka takun mustajaaba dacwo waxba aniga baryo ma baahnid xalaal cun ilaah warkaaga soo celin maayo sacd ibni abi waqaas atib madcamak waxaad cunaysaa xalaal ka dhig takun mustajaabu dacwo sidii buuba noqday isna waxaan xalaalahayn afka ma gelinin isha hadday dhiigto sacad baa loo yeeri jiray la dhihi jiray sacadow kaale gaaladu maanta waana wadataa habaar alla u jebi nag baa laga dhigay mar alla markay isha dhiigto war de dagaalamuu leeyahay durba iyo habaari madarag dagaalamo raganimo muujiya war waana wataa waa naga tabaroon yihin alla jebi qarbas markii dambe mid mustajaaba saas oo kalea yaa la yidhi gaaladan haddaadan maanta habaarin wax naga reebi maayaan allow noo jabin ninka dhintee koowaadna iga dhig buu yidhi ninkii koowaad ee jihaada ku dhintuu noqday gaaladiina waa la jabiyey idan ina liducaa'i e janaaxayn tuugmada ilaah aynu cawiya maalin tuugayno laba baaloy ku duushay alla ugu tagtay leedahay maxay sidqul sidqulmaqaal wa aklul xalaal horta waxaad sheegaysaa run ha noqdo oo haddaadba muslim dulminaysi oo dad islaameed ilaahu kan indhaha tir kanna ilmaha dhaafi kanna adduunyada dhaafi yaa waxaas ka aqbalay wax daacad iyo dantaadii ilaah warso dibindaabyaha ku darin sidqul maqaali war xalaala oo toosan oo runa ha noqdo waxaad ilaah weydiinayso haddii kale adigaaba dhaalima ma dulmiyuu ilaah gacan kugu siinayo ta labaadna waa aklul xalaal labadaanay leedahay haddaad xalaal cuntay runna sheegtay labadaanaa qaadaysa ilaaha loo geynaa soo noqon mayso adoon labadaas ahayna ha uma dakara rasuulka wuxuu sheegay arajula yutiilu safara safarka dheeri fii taacatillah taaca ilaah buu safraayaayo waa xajinaya madiinuu aadaya wuxuu aadayaa meel alla meeshii khayr lagu sheego o dhan dadkuu waaninaya kolkaas safarkiisu waa tiro badan yahay fii sabiili illahi wa fii taacati illahi iyuu ku safrayaa ashcasa waa basaasan yahay nin masaafira oon ciddii sii joogin oon qabaysanayn oo shanlaysanayn jirkiisii waa dhintay bus baa ka kacday ashcasan mid basaasan oo jirkiisii intuu dildilaacay caddaaday wy akbara mid habaas badan gobol ma wata gurina ma joogo dhulkuu seexdaa yamuddu yadayhi labadiisii calaa calood buu taagayaa ila samaai cirka wuxuu le yaa rab yaa rab waa baryayaa intaa markuu yahay wa madcamuhu wuxuu cunay xaraamun wey wa mashrabuhu wuxuu cabay xaraamun wey wa dharku xirtay xaraamun wey wa kudiya waxaa saakay loogu afbilaabay bilxaraam fa anaa sideeba yustajaabu bariya looga aqbalaya lahu midkaas waaba caasifa laaga ilahna dadku ka aqbala baryada waaba noo sheegay inamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin dadka muxaramaadka iska ilaaliya kufriga shirkiga macsiyada xaqdarada beenta dadka iska ilaaliya yuu ilaah wax ka aqbalaa qof aan taqahayn maxaa waxa looga aqbalaya inamaa yataqabalu min almuttaqiin riwaahu xadiidka waxaa wariyey muslimun imaamu muslim alxadiid alxaadi cashar xadiidka kow iyo tobnaad ninka wariye xasan ibni caliy ibni abi aalib xasan waa taqaanaan caliy ibni abi aalib ba aabawa hooyadiina waa faadima bintu rasuulillah sala allahu alayhi wasalam xasan ibnu cali isaga oo yar nabigaa si gaara u jeclaa faadimana intay u mayrto oo cabuur nadiifa u geliso oy cadar iyo alaamaysay soo diri jirtay kolka meesha tan uu leeyahay wa rayxaanatii nabiga cadarku ku udgishan jiray wiilka naftiisu ah jacaylku u qabay wax lamida ah, lama arg isagoo bawadan midiga saaray xasan midaana usaama binu zayd saasna gacanta ugu haya jirkiisa ay ku fadhiyaan allaahuma axiba man axabahumaa ilaahu qofkii labadan jeclaaday ii jeclow wa abgid man abgadahumaa labadan qofkiina ilaahowna xasan waa ninkaas yawm min alayaam suubanaha mimbarkaanuu fuuloo kale khudba jimcad baa la tukanayay xasan oo yaroo markaa dhashay baa soo dal-ay kolkuu agtiisa yimid uu qaaday halkaan uu ku qaatay khudbadiisiina waa watay wuxuu yihi ina bnii haadaa wiilkaygaan ma arkaysiin sayidun akhyaar waa yeel awey walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almu'miniin laba kooxooda waaweyn oo muslimiinta kamida yaa ilaahay wiilkan sababtiisa ku nabdin doonaa aabihii markuu dhintay caliy bni abi taalib meeshuu madaxda kaa isagaa la cali kolkaa boqol kun oo asxaabu rasuulillahi wa abnaa-u saxaaba ayaa dagaal la isugu keenay banaanka afartankaa kun xasanaa wata lixdan kun mucaawiyaa wata cabdullaahi ibn cabaas baa soo kacay wuxuu yihi xasanow aabbaha ma ka runtahay kama rooni si aabbahabaa guul ka keeni waaye dagaal iyo edab darre xadiidkii nabiga adigoo yar mixraabka uu yihi wiilkaydaan waa sayid laba kooxood oo waaweyn oo muslimiinta kamid a ah, yaa isaga sabsa lagu heshiisiin doonaa maantay kula gudboonta afartankan kun aad wadato iyo lixdanka kun ee macaawiye boqol kun oo asxaabu rasuulillahi wa abnaa-u saxaaba aad isku dhamaysiin faa'iida kumale baa wadnaha iyo beerka u dhaafay laba nin buu u diray macaawiye u taga talada waa uga tegayaa laakin shuruud baan samaynaya hadduu shuruudda ogolya mucaawiye boqornimo u dhimanayay kolkii loo tegay buu intuu warqad cad soo dhiibo weynigii ka badatay oo tawqiic iyo khatmi gadaal uga dhuftay in muxrabaa kusoo qortay koladuu taladii idhaafayo taladii haddii aniga laysugu kaydu waayo oosan tala igu qabsanayn warqada wuxuu rabaa ha kusoo qorto afar shay buu kusoo qoray iyo mid lagu murmay wuxuu yihi marka ugu horeysa magaaladan aniga aan xukumeen joogo waa dad badnahay oday baan ahay ahlu baan ahay akhyaar baan ahay umad badan baa ila jirta wixii aan u baahdo oo dhaqaale aan ka qaadanayaa ogolow saxiixi meeshuu ku yaalaame midda labaad talada marka aan kaaga tago aniga iyo inta ila jirta amaan baan doonay oo merig waa dhibaato qalacyo badan yahay aniga iyo ahalkayga iyo aalubeytkiga waa in la amaansiiyaa laba ta saddexaad dadkii aabahay la dagaalamay wixii ka nool iyo dadka aniga hadeer ila dagaalamay amaan waa inay halaaran waxba loo dirsanin waxooda dhintayna waa la aflagaadayn jiray sayd cali bay umawiyiintu maderka ku caayi jireen allahuma alcani alakfar alabyad alaslac sayd cali waa gaabnaa waana caddaa bidaarna waa laha madaxatima kuma lahayn kolka cali oran maayaan ninkaa gaabane cadee bidaarta lacar allah ku dhacdo ilaah laga soo gaaro cumar ibni cabdilcaziiz oo uu yihi ilaah qur-aankiisa wuxuu ku yihi in allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaai di lqurba wayanha cani ilfaxshaa'i walmunkari walbagi yacidukum lacalakum tadakaruun kadib dambe wax looma hayin waa min xasanaati cumar ibni cabdilcaziiz radia allahu canhu waardaa kolka xasan taladii waa uga tegay afarta waa la hubaa inuu yihi meeshan wixii maalin ka raba aan ka qaato ammaanna aan helo dadka hala amaan geliyo wixii dhintay yaan maqlin afxumadooda waxooda nool yaan wax loo raacanin wa an takuna alkhaliifatu lii min bacdika adigaa saxaabi oon kaaga tegay wiilkaaga saxaabi maaha aniga se saxaabi baan ahay kolkaad adiga dhimato taladii ana igu soo noqonaysaa buu yihi iyo ma dhihin alcilmu cinda allah idan xasan isagoo rasuulku uu saa usoo sheegay mawqifkaasuu istaagay wuxuu badbaadiyey kun qof oo muslimiina oo asxaab iyo awlaadeeda dhiigoodiibuu badbaadiyey taladiina way saga tegay markay isu yimaadeen labadood oo mucaawiye isagii la isu keenay inuu yihi xasanow hadal alxamdu lilahi aladi najaa bihi awalana buu yihi najaa bikum awalana haddaad carab tihiin ilaahay wuxuu gaalnimo idinka odaayay dadka nagii hore nabigu ku wada wasafaka dima'akum liaakhirina anigoo ka dambeeyey nabigana dhiigiini baan maanta dhawray macaawiye in laydin dhameeyuu rabay macaawiye in laysku dhameeyo boqolkan ku buu rabay annagaa awal la idin badbaadina idinkoo gaala oo nabi maxamed baa ilahay idinku badbaadiyey saakana dhiiggii daadanayay isla annaga qawskanagii baa badbaadinay wain adri lacalahu fitnatun lakum wamataacu ilaa xin garanna maayo ninkaan talada idin dhaafay inuu idin anfici doono i kale way isaga deg mimbarki waktigaa laga bilaaba mucaawiya taladii noqday xasan waa ninkaa waa nin qaali ah masalan aan lahayn kolkaa wuxuu kamilay taariikhda markaynu u noqono rasuulka wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alkhilaafatu bacdi halaathuna sana famaa bacduha fa malikun caduub sidan wax u dhaqaayay waxay socon doontaa soddon sano hebel iyo hebel baa wadaya ma oran soddon sano ay socon doontaa famaa bacdaha soddonka markay dhamaato boqor qalacmaayo dadka cunaya ayaa meesha fuuli doona kolka abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali lix bilood bay soddonkii ka tageen cali baa lix bilood hayay lix markay dhamaatuu ka tegay kolkaa wuxuu noqday khilaafadii rasmiga ahay ee rasuulku tilmaamuu galay macaawiya wuu maqlayay markuu nabiga hadalkaa lahaa ana awalu lmuluuki alcaduum boqoradii qalacmaayay kowa aniga wixii dambe labay noqonay saddex markii talada looga tagay xakiim buu ah saxaabi jaliila mucaawiya nin baa ku fuulay wuxuu yihi lam yaatikum qablii ilaa man huwa khayru mini gambarkan wixii fuulay ee idin xukumaa idinla hadlay iga wada fiicnaayeen marka xasanna wuu ku daray waa xasan iyo cali iyo cismaan iyo abubakar iyo rasuulka walaa ya'tikum bacdi ilaa man huwa sharu mini intii iga dambaysa an adhaamo waan arki doonti runtiisayna wiilkiisa adduunkii waa ku dheelay mucaawiye hadduu dhintay yaziidaa taladii qabtay saddex sano u hayay sanad wuxuu dilay xuseen sanadkii kale madiinu weeraray sanadkii kalena ma ku weeray marka wuxuu yihi intii iga horreysay waa i dhaantay ana intii iga dambaysaan an dhaamaa kolka raawiga xadiidkan wariyey xasan ibn qiimiga badan wuxuu ku saabsan yahay xadiidka arrin yaab leh dac maa yaribuka ilaa maalaa laa yaribuka wax ku shaki geliya iska dhaaf in alxalaala bayin wa in alxaraama bayin bu xadiidkan la macnaya xalaashu waa caddaho qur-aankii baa caddeeyey xaaraamtuna waa caddahay wixii udhexeeyana halaga maarmo wey alxadiidu alxaadi cashar xadiidka ka wiya tobnaad can abi muxamedin maxamed abiy xaggii baa laga wariyey alxasan ibni caliy bni abi aalib xasankii ina cali ibni abi aalib ahaa sibti rasuulillah sibtinimo waxaa weeye wixii ay gabadhaas dhashaa sibti la yihaa rasuulka gabadhiisa wiilkeeda ahaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi intii rumaysa raacday wasalama nabadgelya allah ku badiya wa rayxaanatihi nabiga uu ku udugsan jiray intuu qaadu ursoon jiro oo sumin jiro oo xambaari jiray nabiga kuu ku udugsan jiray ahaa rabiya allahu ilaa raalli ha noqdo hanhuma abi aalib baan ku jirin ducada oo xasan iyo cali waxa loo duceynayo laba saxaabi wey radia allahu canhuma ilaaha ka raali noqdo qaal xasan wuxuu yihi xafidtu waxaan dusha ka qabtay min rasuulillah ilaa rasuulkiisa afkiisa aan ka ifdiyey sala allahu naxariis allah badiyo calayhi rasuul korkiisa wa aalihi inta rumaysa raacday allaha naxariis ku badiyo wasalama allaha nabadgeliya ku badiya in rasuulku yihi dac ka tag maa yariibuka yuriibukan riwaayado kale wey maa yariibuka ficilkaas ulaasi ah raaba haaba yahiibi oo kale maala yamiili oo kale kaala yakiilu oo kale marka yuriibu yuriibukana waa rubaaxi araaba yuriibu kolka wixii ku shaki geliya ee tiraa ma xalaala mase waa xaaraam dan uga ka kamaana maxaa jira wixii xalaasha ahaa aanba la koobi karin kolka waxaa meeshaa xusid mudan diinta islaamka shan shay bay ilaalisaa shantaas inay ilaaliso asbaaba loo soo dejiyey shantaas waxaa ka kasoo horjeedana waa muxaram qofka sameeyaana waa la dilay kow diinta islaamka nafta ilaalinaysa ma ogola diinta islaamka naf in lagu xadgudbo qofkii markaa qof dila waa la dilaya marka labaad waxay ilaalinaysaa diinta islaamka caqliga caqliga wixii baabi'inaya waa muxaram sida khamrada kale xasiiska oo kale qofka wixii caqli ma banaana qofka waxaas ku dhiigadaana waa la dilay ama garaac ha noqdo ama gawrac ha noqdo diinta islaamku waxay ilaalisaa iimaanka iyo diinta diinta laga baxo muxaram wey qofka markuu murtad oo islaamka ka baxo degdeg hadduu kusoo waa la dilay diinta islaamka waxay ilaalisaa maalka maalka waa nolosha lagu nool yahay adduunyada lafdhabarkeedii waa in wada la ogyahay uu maro in maalkii laxado la lugooyo ma banaano qofka maalka xadaa gacanta laga goyna ama guba ama khariba waa la dila diinta islaamku waxay ilaalisaa nasabka waa inaad naa guursatid waalidkeed iyo shareecadana ku xalaal gurina la tegtid laakin haddaad tira waxbaan garcinayaa suuqan carur ku dhaldhalaya waa lagu dilay idan diintu maxay ilaalisaa nafta maalka caqliga nasabka diinta ilaalisa maqaasidu shareecati baa santaas wey sharafkaa nimanku nimana waxay geliyeen nasabka oo qof dhowrsan markaa tidhaahdo zaali baa tahay waa lagu dhangadayna idan maqaasida islaamka waa shantaas kolka shantaa waa in la wixii kasoo horjeeda muxaram buu noqonaya muxuu markaa ku shaki gelinaya kolkaa dac ka tag maa waxa yariibuka ku shaki geliya oo inuu xalaal yahay inuu xaraam yahay shaki ku geliya wa ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaat kii bay lamid tahay xadiidkan rasuulka wuxuu ku yihi laa yablugu lcabdu an yakuna min almuttaqiin xataa yatruka maa laa ba'sa bihi makhaafata maa bihi ba'as ilaah uu waxaan dhibba ku jirin ka tago si uu uga dhawrsado wixii dhib ku jira taqi qofku ma noqona kolka is-ilaalinta lagu sheegaya waxawey muxaramka iyo maskuutu canhu waa iska ilaalin waxaan xalaal ahayn ba uma aadan dhawaanin kol haddaad isdhawrtay adiga ood in xun iyo shaki shakiba iska dhawrtay kolkaa rabbina waa ku dhowraya dac ka tag maa yariibuka wixii ku shaki geliya ilaa maa shay uka aan laa yariibuka xalaalnimadiisiiyo fiicnaantiisa aan ku shaki gelinaynin rawaahu tirmidiyu baa xadiidka wariyey wanasaa-iyu baa wariyey waqaala tirmidiyu wuxuu yihi xadiidun xasanun saxiixun xadiidka labiyo tobnaad ninkaynu soo tilmaamay abu hurayrayaa wari radi allahu canhu abu hurayra wariyey mawduucuu ku saabsan yahayna waa maxay kii kama foga waxa weeye qofka muslimka ah wax alla wixii la soo gudboonaada horta hore isuu gelinayo waxa kani ilaah iyo addoomaha ma uga amaan helaysa mase uga amaan heli maysi haddaadan ilaah amaan uga helaynin ood alla ga gaf ka gelaysa markaad samaysa waxan qawl hadduu yahay iyo ficil hadduu yahay haddaad uga ammaan helaysa same haddaadan ilaahay iyo addoomaha amaan uga helay iska bada xadiidkii hadeer u dhow yahay idan is-ilaalin la is-ilaaliyo abu hurayra radia allahu tacaala canhu oo xadiidkan wariyey ayaa waxaa la weydiiyey taqwa waxaa la yihi ma macna taqwa waxaan qur-aanka ya ayuha aladina aamanuu taqu llah fataqu llaha ma wataquu wasmacuu waxaan laleeyahay taqwada maxaa la yihi abu hurayra ninkii su-aasha weydiiyey buu su ku celiyey wuxuu yihi waxaad ii sheegta haddaad socoto meel cidloa oon jid lahayn oo qorax iyo qaruurad iyo qodax leh seed u socotaa kii baa yihi atawaqa wa ataxazar meeshaas dhibaatada badan markaan marayo indhahaan iska horumarinaya meeshaan dhawraya markaan qodax iyo qaruurad iyo wax qoonsimaada ka waayo oon isiraa lagaa mudi maayo baan cagta dhigaa meelaan isleeyahay waa lagaa mudaya cagteeda dhigama waa taagnaanaya haakada acrifuhaa fakun calayha saasan taquu aqaanaa buuli afkaana ha ka hadlin adimadaana waxa ka samaynin ilaa horta aada miisaan ka saarto waxaad ku hadlayso iyo waxaad samaynayso ma wax ku banaan baa mase kuma banaana kuma banaana banaanka ka mar waa ku banaan yahay same shaki baa kaa galay banaanka ka mar wataa taqwada la sheegay sayd calina waa la weydiiyey radia allahu canhu ma macna taqwa markaasuu yihi taqwada waxaw الخوف من الجليل والعمل على تنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم رحيل إله جليلك لقى عبصوده ولا تحقر يوم مسكعد يمانك اللقوهيو أو حسن رالك إن لقى فقادو يدا معا حقيجين كرا وحاتات حقيجين كرا العمل على تنزيل قرآنك هذه اللقوه دخمه قرآنك وحي ربي أو ربو يوحو سربين كوكا وشيقايا والقناعة بالقليل هنقري سمو wixii rabbi ku soo geliyey oo la ogolaado lagu sabro oon la xaqab taagin dariishadaha laga dhicin ama dadka aan la fiirfiirinin walisticdaadu liyawmi raxiim beriya saa dambe mar had dhiman doonta lama oga adduunka waa la rogayaa haddii lagu yidhi adiga haddaad beri dhimatid adduun sii dhisan maxaa kaa gal idan aakhiro daa'iman wa abadan diyaar loo noqdo xadiidkan macnuhu tilmaamaya waa macnahaas waa in qofka muslimka uu is ilaaliyo luqmaan luqmaan alxakiim oo laga yaabay ayaa markii cilmigiisi iyo caqligiisi iyo taqwadiisa iyo murtidiisa laga yaabay su-aal la weydiiyey maa balaqa bika maa nara waxaan aan qiim iyo wanaag arkayna maxaad ku gaartay wuxuu yihi waxaan ku gaaray saddex shay sidqul xadiid weligeed been uma sheegin qofku markuu run sheeg yahay ilaahay ummaddaa raalli ka noqonayo waa lagu kalsoonaanayo sidqul xadiidi warkoo run loo sheego wa ataa ulamaana wax igu aaminee la ii dhiibayna hun guriga ma gelin weligay hadda inta amaana la dhigana qofkaa dadka ugu fiican uge waa iska biyo biyeysana oo igu baxdu kule ta saddexaad watarku tarku maa laa yacnini waxaan dan iigu jirin oon maslaxa aakhiriya maslaxa adduun midna iigu jirin wakti weliga isagama qaadin kolka markaa waktigaaga aad dayacaysa cillo ku baabiinayso inuu waktiga cimrigaagi yahay maogta oo cimrigaagaba uu maalmiya habeeniya bilo ka koobmo daqiiqadan ku martay inayn kugu soo laabanayn ma ogta shikoor inay daqiiqadii tahay ma ogta cun iyo damba waxaad ku duubtay beri iyadoo wadda ay keenaysa idan waxaanan ku anficinayn maslaxa aakhiriya maslaxa adduun midna ku jirin oo la iska ilaaliyo islaamnimadaada wanaaggeedii bay kamid tahay haddii aad taas noqon weydana islaamnimadaadu ma wanaagsana xasanulbisri baa yidhi qofkaan ilaahay inuu nocoos ka jeestay maxaa lagu garanayo min calaamati icraad illahi tacaala can ilcabdi an yajcala shuglahu fima laa yacni haddaad aragtid addoon seegseeg iyo sursurana oon maslaxa aakhire ka shaqaynay maslaxa adduunla ka shaqaynay maanta oo dhan subma ilah inu nacay yaad weydiinaysaa kan maxaa jira maalmihii waa adduunyada kulahaa ees noolaa kunturaadiina waa ku socotaa habeenkiiyo maalinkiina waa dhaaf dhaafayiin maslaxa aakharana ma hayo maslaxa adduunna ma hayo marka uma dhina daliil kaloo lagu tuso uma dhina axadkan ilaahay inuu nacay waxaad ku garanaysaa in hawshiisa ay tahay waxaan maslaxa aakhir maslaxa adduun midna aan ku jirin kolka abu daawuud markuu tirinayay sunanulislaam markuu tirinayay abu daawuud wuxuu yihi afar xadiis oo midkaan miduu ka sheegay can abi hurayrata alxadiidu thani cashar xadiidka laba iyo tobnaad can abi hurayra xaggiisaa laga wariyey radia allahu ilaa raalli ha noqdo tacaala ilaa korhaye canhu abu hurayra xaggiisa qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulullah alla rasuulkiisa wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiy caleyhi rasuulka korkiisa tacaala caleyhi rasuulka korkiisiiya wa aalihi dadkii rumeeyey raacay wasalama nabadgelye allaha ku badiye min xusni islaami ilmar-i ruuxa islaamnimadiisa wanaagsanaanteeda waxaa kamid a taarkuhu ka tegidda uu ka tegay maa shay uu ka tegay aan laa yacniihi anfac waxaan maslaxo akhriya maslaxo adduun midna ugu jirin ka tegidda uu ka tegay waxay kamid tahay islaamnimadiisa wanaageedii wey xadiidun xadiid weeye xasanun wanaagsano rawaahu waxa wariyey atirmidiy imaamu tirmidi baa wariyey iyo wakayruhu tirmidi kayrkiisa haakadaa sidaan haddeerna loogu akriyey ayay u wariyeen wallahu aclam